ayuu halkan ka hadlayaa wuxuu yihi walaa yusawiju ma guurinayo axadu min alawliyaai qof awliyadii gabadha kamidihi almar-ata gabadhii inuu guuriyo lama ogola min gayri kuf'in isagoo u dhisaya qof aan kufkeedii ahayn ilaa biridaaha inay iyadu ogolaato mooyaane waridaa saa'iri alawliyaa sidoo kale ay ogolaadaanna awliyadii kale ee kaala derajada ahaa kafaa-ada waynu arki doonaa gabadha maxaa kuf loogu noqdaa laakiin imika wuxuu inoo sheegayaa qofku haddii aanu gabadhii kuf u ahayn iyada oo ogolaansha laga helo mooyaane looma dhisi karo waayo de way ku dhibaatooneysaa oo shareecaduna umay imanin qofka in dhibaato la geliyo laa darara walaa diraar hadii laakiin iyadii ay ogolaato de waa caadi awliyadeedi hadday ogolaadaan kale weligan meherinaya la derajada ahaana oo iyadina markaas unbaa la guurin kara laakiin haddii iyadii ay diidan tahay ama awliyadii kan meherinaya la derajada ahaa diidan yihiin sida walaalkeed baa doonaya inuu ninkaa udhiso iyadii way ogolaatay laakin walaalahoodii kalaa diiday looma dhisi karo waayo eh, de dhib baa kasoo gaarhaya arrintaasina arrin markaa iyagii munaasibka oo laaiq ku abaanay iyaanay ahayn eh, waxaa markaa meesha kasoo baxaysaa kafaa-ada waxaa la yidhaha ama in kuf laysu noqdaa ma aha shardi a ah shuruudda guurka laakiin waa xaq ay gabadha iyo awliyadeedu leeyihiin marka hadday ka tanaasulaan dee dadkii xaqa lahaa baa tanaasulayo caadi buu noqonay fa in dacad gabadhii hadday haddaba ugu yeedho weligeedii ilaa gayri in qof aan kufkeed ahayn ay iyadii ogolaato lam yalzam ilweliya weligii ku qasbanaan maayo taswiijuha inuu uguuriyo inuu uguuriyaa ku laazimi mayso oo wuu udiidi karaa hadduu weligii diido maxaad ku diiday baa loodhan haduu sheego markaa shuruuddii kafaacada wax kamidoo meesha ka maqano ninkani kufkeed maaha uu yidhaahdo oo arintii ay sugnaato dee isagaa xaqla baa laleeyay maxaa yeeley ceeb baa kasoo gaadhaysa qof aan kufkeedii ahay haddaba maxaa kuf loogu noqdaa ayaynu u baahnay inaynu garano wuxuu yihi walkafaa'atu kafaa'adu ama kufnimadu fii waxay gashaa shan arrimood halkan afar ku sheegi doono annasabi xaggii nasabka wadiin iyo xaggii diinta wasancati iyo xaggii sancada iyo shaqada waalxuriyati iyo xaggii xornimada afartaa ayuu halkan ku sheegay qodobka shanaadna ceebaha aynu baabka soo socda ka ku-xiga ku arki doono waa in uu ninkii ka maran yahay sida waalidii iyo barastii iyo wixii lamidka ah afartaas ayuu hadda ku sharaxayaa wuxuu yihi xaggii nasabkiibuu tegayo falaa tuzawaju looma dhiso yani raalli ahaansha la-aan carabiyatun gabadh carabiyad ah bicajamiyin mid markaa isagu cajami oo aan carabi ahayn walaa qurashiyatun gabadh markaa quraysh ka dhalatayna bigayri qurashiyin nin aan quraysh ka dhalan looma dhisi karo walaa haashimiyatun gabadh reer bani haashim ahna bigayri haashimiyin mid aan haashimi ahayn loo dhisi maayo xaggaasi waa xaggii nasabka walaa cafiifatun gabadh dhowrsoon oo ahludiina oo quman loo dhisi maayo bifaajirin mid markaa faasiq faasiq ah oo diintiisu liidato walaa xuratun taasi markaa iyaduna waa xaggii diinta imikana wuxuu gelayaa xaggii xorriyada oo wuxuu yihi walaa xuratun gabadh xor ahna loo dhisi maayo bicabdin mid markaa addoon ah walaa bintu taajirin iminkana wuxuu u gudbay xaggii xirfadii iyo shaqadii iyo sancadii walaa bintu taajirin ganacsada inan uu dhalay aw taani'in ama eh, ganacsa ganacsadii xagga dhulka weeyaan waa dadkii dhulka ka ganacsanayay waa noocan ganacsigii kamid a bixaaik b maaragtay nin markaa isagu xaaik ah oo tolmaha ka shaqeeya dharka tola aw xajaamin ama toobinka ka shaqeey shan arri shan arrimood iyaa markaa kafaa'adii laga eegayaa ka shanaad ma sheegin xagga dambuu ku iman oo dee ceebahaas halkaasaynu markaa xujadooda ku sheegi doonaa lakin halkan nasabkii iyo diintii iyo sancadii iyo xoriyaddii nasabkii marka nasabka laga hadlayaa waa gabadhu haddii ay ka dhalatay nasab fadli u soo arooray oo shareecadu ay fadli u sheegtay nin aan isagu markaa shareecadu fadligaa nasabka nasabkaa fadliga shareecadu u sheegtay aan ku sifaysnayn dee looma dhisayo waayo waa lagu ceebeynaya waa lagu ceebeynaya arrintiina arrin weliba dee xaggii fadligii dee ilaahay uu bixinayee shareecada ku soo arooray u noqonaysa ayay noqonaysa nasabka la sheegaya markaa waa ka ama cajab dhexdeed ha noqdo ama carab dhexdeed waa wixii shareecada kusoo arooray fadli uu usoo arooray saa daraaddeed dee carabtii fadli gaaray leeyihin oo dadkii ilaahay uu doortay ayaa iyagii kamida maaragtay waxa weeyaan waladu ismaaciil laga dhex doortay oo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam sida saxiix muslimka ku sugan ina allaha اstafaa kinaanata min waladi ismaaciil wاstafaa quraysha min kinaana wاstafaa min qurayshin bani hashim waاstafaanii min bani hashim ilaahay ubadkii ismaaciil wuxuu ka doortay reer kinaana kinaanana waxaa laga doortay quraysh baa laga sii doortay qurayshna waxaa laga sii doortay reer bani haashim reer bani haashimna nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa laga doortay marka dee la doortay ee fadligaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey cidii aan fadligaa lahayni la xukun ma noqonayso haddii markaa ay guur maaragtay gabadh noocaas uu doonaya ninka guursado waa inuu iyadii qanciyo dadkeediina qanciyo markaa loo diidi maayo la haddaad dadkeedii qancin kari weydo ama iyadii aad qancin kari weydo ii qasba dee ma soconayso ii qasba ma soconayso haddii laakiin nasabkii laga midaysan yahay oo iyadii aada qanciso dee markaa weligeedii waa lagu qasbi awliyadeedii waa lagu qasbi haddii aad kafaa'adii aa isku mid ka noqotaan weligeedii markaa ma diidi karayo laakiin haddii aydan kafaadii isku midba ka ahayn weligeedii halkan wuu diidi karayaa waayo isaga laftiisii dhib baa soo gaadhaysa iyo ceeb waa lagu ceebeynaya yani waa waxa weeye hadhow toole dadka markay isu yimaadaan oo kale iyaa wax laga sheegaya markaa waxooga noo nooc ada ah dhibaato ah buu dareemaya qofki taas markaa waa taas dabcan xadiidku dee fadliga ayuunbuu ka hadlay xaggii guurkii kama uu waramin ma la guursanaya mise lama guursanayo laakiin de culamadu iyaga ayaa markaa ka istimbaaday oo wixii markaa dhib qofkii ku keenaya dee laa darara walaa diraar baa la yihi in arrintaasi ay dhib keenayso iyay markaa culamadu arka way jiraan madaahibta kale culamo aan markaa nasabka tirinin diintii iyaa qodobka labaad noqonaya oo loogala jeedo dhowrsoonaantii gabadh markaa ahludiina ama suniyad ah mid markaa faasiqa ama mubtadica ah loo dhisi maayo ilaa biridaaha wa ridaa awliyaaiha wy hadday iyadu ogolaato awliyadeedina ogolaato de waxa weeyi guurku iska asixi laakiin de wax fiican ma aha diintana de sidii dumarkaba loogu du dooranayay iyaa raggiina loogu dooranayaa afaman kana mu'mina kaman kana fasiqan la yastawin ba ilaahay xadiid kalena waxaa ku soo aroortay oo culamada qaarkood waa xasan yidhaahdaan ida jaaءakum man tardawna diinahu wakhuluqahu markaa diintii iyo dhaqankiisi dhaqanku waynayn doo xaggan sancadii waxyaalahan ala gelin doono markaa diintii haddii qofka diintiisii ay ku cajabiso inaad markaa guuriso adiga aad ku qasbantahay fazawijuhu bal lakin haddaan diintiisii lagu raali noqonin inaanay khasab ahayn in loo guuriyaa ayaa meesha kasoo baxaysa haddii markaa weligiiba aanu ku kasban inuu guuriyo dee iyadiina laguma kasbi karo nin markaa diintiisii aanay raali ku ahay darar baa ka soo gaadhay sancada iyo xirfaddii weeyi waa xaggii shaqadii iyadana de waxyaalaha ay bani aadamku xagga adduunyada markay arrimaha adduunyada fiirinayaan waxyaalaha ay qiimeeyaan bay ku jirtaa markaa shaqooyinka la liido ninkii ka shaqaynayey gabadh markaa iyadu aan sidaa ahayn oo dee markaa qoyska ay ka soo jeedaa ay yihiin dad markaa shaqooyinkoodu shaqooyinka sarsare ay yihiin lagu qasbi kari maayo hadday iyadu ogolaato iyo awliyadeedu mooyaane haddii kale qasab meeshaa ma iman karo maxaa yeelay darar iyo ka soo gaadhaysa wakhuluqahu xadiisku keenayna uu sheegayna de waa la gelinayaayo khuluqii de qofka dhaqankiisii de waxa kamid a waxyaalihi u ka ah shaqeynayay shaqooyinkii nebigu uu khabiiska ku sheegay kasbulxajaami khabiis iyo de isku noqon isku mid noqon maayaan tijaaradii laynoogu baaqae marka waxa weeyaan famshu fi manaakibiha la iyo xijaamadii istegi maayaan isku mid ma noqonayaan marka haddaba waxay leeyihin culamadu iyadoo xagga curfigaa laga eegaya shaqooyinka marka shaqada loo arka shaqo liidata inan loo arka in muqaamkeedu uu sareeyo laguma qasbi karo nin noocaasa iyaduna hadday keensato weligeedii kuma qasbi karta nin noocaasa inuu dhiso marka haddee tusaalayaashan ay culamadu inoogu tusaaleeyeen waa waktigoodii iminka waa laga ninka dawaarka ka shaqeeya inaan looba arag wax markaa shaqo liidataba loo arag baa dhici karta laakiin iyaga waktigoodi wali xaaigu hay gumalaha dawaaralaha waa sii dhaamaade waa kii marada sameynay ki marada maarata nasjiga iyo ka shaqeynay weeyaan ganacsiguna de waa kii caadiga ah xagga xurriyada iyo iyo adoonnimadana iyadana waa la tixgelinaya oo de waxa weya nin adoona lagu qasbi maayo gabadhii xurada ahayd waayo ka soo gaaraysa xaggii nafaqadii dhib baa soo gaaraysa waayo adoonki wuxuu bixinaya waa nafaqat lmucsiriin dadkii saboolkaa ah, nafaqadoodu bixinaya qofkii markaa adoonka ahaa midda kale waa lagu ceebeynaya ma kii addoonka ah ku qabay baad eh, maaratay kii addoonka ahaa usheegtaasi dumarkiiba marka ayaa markaa de ku dacaayadeynaya markaa waxay noqonaysaa arrin ay dhibaato iyo adow ay ka soo gaadho intaas weeyi markaa khisaashii ama waxyaalihii kafaa'ada laga eegaya xagga lacagta eh, waxay yidhaahdeen lagama lagama fiiriyo oo gabadha hadday keensato nin saboola laakiin de shuruudahan kale ka soo baxay oonay uga hoosay oy tidhahdo aniga kaasaan ku raalli ahay habeen uu ku gawracanya u ku qasban yahi haddii kale maxkamaddaa meherinaysa laakiin isagu baa la yidhi mid saboola kuma qasbi karaya iyadii oo meherkeedii baa doona aan bixin karaynin kuma qasbayo anu ku kasbaano faaidaa ma keenayso de markii loo meheriya isla markiiba haddaan ken ba ohan meherk haddaan meherkiiba haynin maxkamaddii intagaysaa laga fasakay ohanaysa waa la fasaki marka maxaa la faaide ama biilkeedii aanu bixin karin maxkamaddii bay tegaya waa iska fasaki markaa dee faa'iide male markaa marka horeba haddii ay markaa saboolnimo ku diidan tahay waa inaad ka dayso taas marka iyaduna waa saas wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala fain zawajahaa weligeedii hadduu u guuriyo min gayri kufin qof aan kufkeed ahayn bigayri ridaha iyadii ogolaan aw bigayri ridaa baqiyati awliyaa ama awliyadii kaloon aan ogolaan awliyadii kale ka hadlayna waa kuwii la derajada baynu nihi hadduu joogo walaalihii ma hadli karaan jooq ma odhan karaan iyo adeeradeedii ilma adeeradeedii kuwaas hadal uma yaalo meesha haddii aabaheed joogo qof la derajaa unbaa unbaa ku qabsan kara marka marka walaalkeed meherinayo walaalihii kale way ka hor karaan fain zawajaha min gayri kufin kufla-aan haduu uguuri midaan kufayn hadduu u guuriyo weligeedii bigayri ridaha iyadoon ogolaan aw bigayri ridaa baqiyati alawliyaa ama ogolaanshaha aan laga he iyadoon ogolaansha laga helin awliyadii kale fa nikaaxu baail guurkaasi wax jira maaha waayo dee waa guur idan u ka dhigan tahay inantii oo cid aan aabaheedii awowgeed ahayni iyagoo waxba weydiin ay guuriyeen dee ma ila idan buu ubaahnaa idankiina lama hayo halkana maadaama ninkii kuf ahayn idan iyo ogolaansho ubaahan yahy in ninkaa gabadhan loo dhisi karo haddii markaa idankii aanu jirin ansixi maayo waqiila waxaa la yihi ariiqaa odhanaysa fiihi qawlaani iyadaaba sixa badan ariiqadan markaa qawlooyinka ayaa sixa badane oo muctamadkiiye laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi uley ana nikaaxa baailun nikaaxu waa baail uu yahay waana muctamadka wathaani ka labaadna anahu saxiixun inuu nikaaxii saxiix yahay oo muxuu markaa saxiix u noqday buu keli leeyahay dee wuxuu leeyahy arkaantii nikaaxu way iska dhamaystiran tahay maadaama ay arkaantii dhamaystiran tahay waxa dhiman un arrin laga tanaasuli karayey marka arrintiina waxaynu ku daweyneynaa hal khiyaar qofkii aan ogolaan hadduu awliyadeeda ahaa iyo haddii iyada ahaydba khiyaar baa la siinayaa oo waxaa la odhanaya dee saasaa dhacdae ma ma ijaazaysi hadduu markaa ijaazeeyo saasuu ku ansaxayaa iyuu qiilkaasi ayuu maarata qawlkaasi leeyahay waa qowl isaguna jira laakiin muctamadku waa inaanu guurkaasiba asaxay wuxuu yihi walaa yasixu annikaaxu nikaaxii ma asaxo ilaa bixadrati shaahideyni laba markhaati meel ay joogaan buu ku asaxaa oo dakarayni laba xoreyni xora ah muslimayni laba muslima cadlayni dad toobsana wuxuu inoo galay markaa ruknigii shuhuudda mashaahideyinkii guurku shaahideyn ayuunbuu ku asaxaa markhaati la-aan ma asaxo laa nikaaxa ilaa biweliyin wa shaahiday cadlin bu ah xadiidku iyo maaragtay cadaalad laba markhaatiyo loo nisbeeyey ma loo idaafeeyey yani cadaalad ku sugan weeyaan marka cadaaladda maxay keensanaysaa dee dadkii markhaatigooda la aqbalayay waa inay xor yihiin waa inay muslimiin yihiin waa inay diin ahaan quman oo toosan yihiin wuxuu yihi fain caqadahu caqdigii hadduu ku gunto bishahaadati majhuuleyn laba markaa cadaaladooda aan la hubin markhaatigoodii jaaza wuu asaxayaa cala lmansuusi mansuusku siduu yahay naski shaafici sida uu yahay halkan majhuulinta wuxuu kala jeedaa waa kii mastuurka la odhan jiray mastuuriinta waa kuwa markaa dee wanaag baa ka muuqda dushooda laakiin guntooda ma ogin hoos inaan dhaadhicin laakin de waa labada nin masaajidka ku tukada de saasay ahlu salaadka aho majhuuliin baa markaa la yihahda markhaatiga caadiga ee maxkamadda dee ma gelayaan ilaa iyo guntooda lasoo ogaado oo cid markaa hoos u taqaana ay taskiyeyso ka warbixiso haddaba guurkii makasabaa in labadan qof ee markhaatiga noqonaya arrimahooda hoose la ogaado may buu leeyahay nasku naska imaam shaafici waa maya saasaana muctabadkiya maxaa yeelay Ehm, dee guurka waa maaratay muslimiintii waxaa daahirku u ka yahay cadaalad guurkuna waa wax ummadoo dhami dee ah, ay markaa ehm, dhexdeedana aan ka noqdo oo ummadda oo dhan udhexeeya way adkaanaysa hadii mar walba la yidhaahdo qof dadka markhaatiga noqonaya ha lasoo hubiyo labada qof ee markhaatiga laga dhigaya lasoo hubiyo kadeed baa dadki markaa kala kulmayaan marka in dad markaa quman ay joogaan dabcan khasab maaha in la yidhahdo hebel iyo hebel baa markhaatiya siduu imika ilaa bixadrati shaahideyn laba markhaati inay meesha joogaan laba qof oo shuruudan lihi unbaa la rabaa ama markhaati noqda ha la ama yaan la odhan dabcan waxaa shuruudii kamid a ah, inay wax arkayaan oo waxa meesha ka socda ay arkayaan inay maqlayaan inay fahmayaan afka lagu hadlayo de markaa imika inta badan meherkii waa isugu ma dad badan baa isugu imaada looma baahna in markaa hebel iyo hebel markhaatiga aynu ka dhigaynaa la yidhaahdo la xadido waxba loogama baahna wax alle waxaa meesha yimidba waa wada markhaatiyo wuxuu yihi walaa yasixu ma asaxo guurku ilaa calaa zawjayni laba zawj inuu ka dhex dhacayo un mooyaanoo lagu guntayo loo guntayo oo mucayanayni la cayimay hablahayga mid kamidaan kuu dhisay waan aqbalay maxaad aqbashay watumataada marka waxa weyaan xaaska ma faaduma ma saynaba ma xaliima la garan maayo waxaas ma asaxayaan waa in zawjkiina la la cayimo oo ninka wax loo guurinayaa u cayiman yahay gabadha la guurinayaana waa inay cayiman tahay laakiin inii yuriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni ama ankaxtuka ixda bnataya haatayni labadaydan hablood mid ahaan baan ku dhisay iyo qabiltu waxba kuma ansaxaan oo sababta aayadii ah dee aayaddu waa waa waa warkii hore markii hore la iswareysanayay weeyaan inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni an taajuranii haye markii la is kadib baa caqdigu dhacayaa de hadhow tole mid unbu ku dhici laakiin war hablaha mid kamid aan doonay inaan inanku siiyaan rabaa waa iska saas oo kale inaan inanku siiyaan doonayaa iyo haye dee guur dhicine laakiin de wadahadal baa iyaa dhacay waxbaa la isku afgartay lakin hadhow caqdigii markuu dhacay maxaa la doonayaa mid cayiman inuu marka caqdiga ku dhaco haddii magaca la qaldo mushkilad ma laha magaca haddii la qaldo laakin tii la sheegayo laisla garanayo la ishaarana ama tilmaan laga bixiyo inanta inantayda weyn ee faadumaan kuu dhisay wuu iska yidhi faadumadana hadday doonaan qaar baaba ka waaweyna magaciiba odag qaldan inanta weyntu baa la qaadanaya taa weynun baa la qaadanya hadii taa weyn isla garanayeen taaweyn isla doonayeen tii weynadun baa mehersanaysa soo arki mayse haddii ay meesha joogto la ishaaraba inan taydan aan kuu guuriyey xaliimo buu iska yidhi waana faadumata meesha fadhida de waaba ishaaraba meesha taalle waa inantaa meesha joogto talameheriyey ama faadumaha noqoto ama xaliima ha noqoto ama tukalabaha noqoto markaa ishaarada iyo iyo sifaduba iyagaa ka muhiimsan magaca magac iya lakin haddaan labadii midna jirin ishaaro iyo sifatoon haddaanay jirin de waa markaa waa inuu yihaahdo inantayda heblaayo oo markaa magacii waa inuu saxan yahay magacii markaa waa inuu saxan yahay naam wuxuu yihi walaa yasixu ilaa calaa zawjayni mucayanayni laba zawj oo la cayimay ayuunbuu ku asaxayaa gu maaratay caqdigi halkaa wuxuu kaga baxay shuruudihii iminkana wuxuu u gudbayaa caqdigii iyo guntintii ama siiqada wixii la odhanayey laakiin muqadimaad buu ka horreysiinayaa intaanu shuruuddeeda gelin wuxuu yihi wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yakhtuba inuu khudbeeyo dabcan weligu dee qabla alcaqdi intaanu caqdin oo aanu guurinin inantii oo khudbadda la sheegaya waxa weeye waa in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu inuu taa akriyo iyaa la sunneeyaa sida xadiidkii ibni mascuud radia allahu tacaala canhu ku sugnayd khudbatulxaajadii in la akriyo wa an yaquula waxaa la sunneeyaa inuu yihahdo qabla alcaqdi intaanu inanta meherinin usawijuka waxaan kuugu kuugu guurinayaa waa warbixin hore calaa ma amara allahu bihi sidii ilaahay faray inaad ku haysato inanta inaad markaa kula dhaqanto oo min imsaakin bimacruufin wanaag inaad ku haysataa aw tasriixin biixsaan ama ad si quru qurux badan iyo wanaagsan aad u sii dayso wa waa nooc wacdiya weeyi waano weeyi marka in dee qofkii lagu wacdiyo lagu waaniyo ayaa iska fiican wuxuu yihi walaa yasixu lcaqdu caqdigii asixi maayo ilaa bilafdi taswiiji aw ilinkaax afcalawi markuu yahay lafdiga taswiij ficil laga keenay ama inkaax ficil laga keenay bu ku asaxay ankaxtuka ama zawajtuka fain qaala hadduu yidhaahdo waa yahay marka wax kale ku asixi maayo waayo de waxa weeye waa caqdi markhaatiyo loo shardiyo markhaatiyadii markaa de wa wa waxay ka markhaati kacayaan wax qeexan oo cad waa inuu noqdo haddii meeshii kinaayo la isticmaalo oo lafdi sariixa aan la isticmaalin markhaatiyadii waxay qalbiga ku jiray ma ogaan karaan kinaayadiina maxay ubaahan tahay niyay ubaahan tahay niyadiina ma ogaan karaan iyagu markaa waa in labadaa lafdi mid ahaa markay af carabi tahay laga soo ishtiqaaqo fain qaala hadduu marka kakaalanta waa saas marka labadii dhinacba labadii dhinacba taswiij iyo inkaax mid ahaan waa in laga helo buli fain qaala hadduu weligu yidhaahdo zawajtuka waan kuu dhisay aw ankaxtuka waan kuu dhisay w ku afwan zawajtuka waan kuu guuriyey waan kuu dhisay iyadu kiraaya naga noqonaysa zawajtuka waan kuu guuriyey ama ankaxtuka waan kuu guuriyey ama waan kuu meheriyey labadaasuba af somaaliga iyo waan kuu guuriyey faqaala markaasuu zawjkii yihi qabiltu waan aqbalay walam yaqul mu raacin nikaaxahaa guurkeeda waan aqbalay muu yihi guurkeeda waan aqbalay ama guurkeeda waan aqbalay mu odhan nikaaxahaa aw taswiijaha labadaasaa laga waayey faqad qiila qiil maala yasuxu wuu asaxaya oo de waxaa la raacinayaa un wixii hore ijaabka iyuunbaa qabiltudana loo raacinaya sidii cuquudii kalaba jamaahiirta madaahibta kalena kaasay ku tegsan yihin wa kale oo la yihi laa yasixu may asixi maayo maxaa yeelay dhinacii zawjka lafdigii sariixa ahaa lagama hayo dhinacii zawjka lafdigii sariixa ahaa lagama hayo qabiltu unbuu yihi de waynu qadaraynaa waan aqbalay wuxuu aqbalay buu sheegin inaynu qadarnay noqonaysaa dee taqdiirkaasina waxaaba laga yaabaa isagu inuu wax kalaba hadduu doono ujeedi markaa kuma ansaxayo muctamadkuna markaa waa inaanu ansaxayn lakin sheeku duruq buu ka wadaaye wa qiila ariiq saddexaad yani ariiqa hore wuxuu le yasixu qawlan waaxidan ariiqa labaadna laa yasixu qaطcan ariiqa saddexaad ariiqa saddexaad baa muctamade calaa qawleyni calaa qawleyni laba qawl ba ayaa maarata maslada ku sugan kanaana markaa asaxa labada qawlna waxaa rajaxan madhabka marka la eego laa yasixu ma ansaxayo ma ansaxayo oo wixii lafdigii sariixa ahaabaa ka maqan marka maxaa la doonayaa waxaan kuu guuriyey heblaaye hebel oo meherkeedu intaa yahay marka la yidhaahdo guurkeeda waan aqbalay inaad tiraahdo ama waan aqbalay guurkeeda oo kelimadii guurkeeda waa in meesha laga helo wain caqada bilcajamiyati afqalaad hadduu ku sheego oon af carabi ahayn baa loo jeeda wa huwa yuxsinu lcarabiyata isagoo af carabi garanaya af carabigi isagoo garanaya hadduu af qalaad ku sheego lam yasixa buu yihi ma asaxayo oo waxaan dee lafdi baa la doonayey shareecadu soo arooray lafdigii markaa waa in sidiisa loola yimaado sidii faatixadii la akriyayey salaada oo kale sheekhu marka halkaa khilaafba muu gelininba ba muu gelin laakin sidan uu sheegay waa qowl muctamadkuna waa khilaafkiisa oo af kale haddii lafdigiisii sariixa ahaa lagu sheegay wuu asaxaya wuu asaxaya weliba de waxba laga yaabaa dadka meesha jooga inaanay af carabigaba garanayn de markaa maxay markhaati ka noqoni zawajtukiya waxaanad leedahay ma garanayaanbe qabiltud baa laga yaba in yaqaano iyadana qabiltu ay iska yidhahdaano ay taasoo yaqaanaan baa laga qabiltoodii waan maqlayy de ha lakin la yidhi iijaabku muxuu ahaa aana waxba ka garanayn markaasoo kale maxaad markaa de waxa weeye in markaa afkii kale lagu sheegaa muhiim bay noqonaysa si markhaatigu ansaxo marka iyadoo khilaafkan laga cararayo in labadaba la israaciyo ayaa fiican afkii dadku ay garanayeena lagu maheen lagu guuriyo af carabigiina lagu guuriyo wain lam yuxsin buu yihi sheekhu haddii aanu af carabiga garanaynin waayahay saxa wuu asaxaya calaa daahiri اmadhabi madhabka daahirkiisu sidu yahay wa qiila laa yasixu ma asaxayana waa la yihi khilaafkii markaa sheeku wuxuu geliyey marka aanu weligii af carabigii garanayn ayuu khilaafkii geliyey isaga markaa khilaafku ku jira lakin khilaafkani waa khilaaf daciif muctamadkuna uu asaxaya xataa kii af arabi garanayay ayuu ka asaxayaa in af aan af arabi ahayn uu ku gunto wuxuu yihi wayajibu tasliimu lmar'ati fi manzil الzawji wuxuu markaa imika u gudbayaa dee shuruudihii waynu soo dhamaystirnay siiqadiina waa lala yimid guurkii wuu asaxay inantii way mehersantay akaan baa ratib maysa axkaamta buu inoo gelayaa marka wuxuu yihi wayajibu waxa waajibu tasliimu lmar'ati gabadhii in la wareejiyo oo loo wareejiyo lagu salimo fii manzili zawj ninku gurigii uu diyaariyey gurigii uu ninku diyaariyey ama guri uu kiraystay ha noqdo ama guri uu dhistay ha noqdo ama ku loo caariyeeyey ha noqdee markii uu guri dhisto ama guri uu diyaarsado gabadhii in loogu soo wareejiyaa waa waajib laakin haddaanu guri hayn oo meelaha hoteelada maaragtay ugu yeedhayo waxba taasi tasliimki waajibi maayo taas waxba mar haddaan waxba isla haynin oad waxba hagaajisanin wax iska soo hagaajisay inay ku tiraahdo oo meel hagaagsan la kaalay xaq bay kuugu leen laakiin manzil markaad habaysato markaasaad markaa aada markaa xaq yeelanaysa ila meeshii in inti meel la dejiyaa la doonaya oo degaan ahaan ay u joogto wayajibu tasliimu lmar'ati fii manzili zawj in kaanat waa hadday tahay miman yumkinu istimtaacu biha gabadhani gabadh istimtaacii ka suuragel yahay iyo jimaacii waa haddii ay tahay jimaacii waa inuu ka suuragel yahay laakiin haddaan jimaaciiba ka suuragal ahayn galmadii aanay ka suuragal ahayn oo ay ka yar tahay maalan dee laakiin in ninkeedii lagu wareejiyaa waa mamnuuc lama ogola sidoo kale haddii ay xanuunsanayso iyada lafteedana de waxa weeye waa la sugaya intay caafimaadeyso marka haddii aanay awoodeynin mamnuuc bay noqonaysaa in kaanat miman yumkinu اlistimtaacu biha laa darara walaa dirar bu nabigu alayh الsalaatu wasalaam fain sa'alat اlindaara iyadii oo haddaba awoodeysa haddii ay codsato sugid oy tiraahdo wakti halaysiiyo undirat waa la sugayaa halaathata ayaamin saddex maalmood baa la sugayaa waayo baahi baa keensan karta marka haddee baahidii waxay ku waxaa ku filan saddex maalmood inay diyaar garoobeyso isdiyaarinayso oo dee maaragtay waxaa laga yaba hadhow iyadu sideeduna dee la wareejiya la yidhaahdo dee inay markaa waxoogaa qalbi jab uu ku yimaado laakiin wakti ay isku diyaarin karto oo ay maaragtay eh, de wax ku habhabaysan karto iyaa la siinaya isagiina aan ku dheeraan marka shareecada meelihii kale de maarata waxyaal kusoo arooreen muddadii muddo shareecadii laysu qaban jiray saddex bay ahayd saddexdii baa marka halkana la siinayaa waa arrin ijtihaadiya arrinku marku markaa muddo ijtihaadiya weeyaano muddadaa ijtihaadiga saddexdaasay culamadu ka dhigaan muddo shareeco yihahdaano waa aqalu kathiir waxay aqalu lkathiir waakar lqaliil intii yaraydna way u badan tahay bay yidhahdeen intii badnaydna way u yartaa oo badniduna way ka bilaabantaa yaraantuna way ku dhamaataa saddexda markaa saddexdaasi yaa la siinaya wain kaanat amatan hadday addoon tahay zawjadani lam yajib ma waajibayo tasliimuhaa in markaa ninkeedii lagu wareejiyo oo maaragtay eh, loo geeyo ilaa bileyl habeenkii un mooyaane hadday gabadhu addoon tahay dee sayidkeediina wuxuu kuleeyahay khidmadii iyo shaqadii inay ushaqayso ukhidmayso ninkeediina istibtaacii buu kuleeyahay markaa dee wakti baa loo qaybina maalintiina sayidkeeda ha u shaqayso habeenkiina de sayidku u hurdaaye ninkeeda ha u tagtaa la odhanay walmustaxabu buu yidhi sida fiicani idaa sullimat ila zawji ninkeedii marka loo soo wareejiyo gabadhii an yaakuda binaasiyatihaa waa inuu fooda gacanta saaro foodeeda awala maa yalqaaha marka ugu horeeya uu la kulmayo oo wayaquula uu yidhaahdo baaraka allahu likuli waaxidin mina mid kastoo inaga mida ilaahay ha u barakeeyo fii saaxibihi ka kale oo de markaa waxa weeya waliba ducadii soo aroortay allahuma ini islaamka khayraha wa khayra maa jubilat caleyh inuu akriyo iyaa markaa sunuhu uu yahay oo nabiga aleyhi salaatu wasalaam ka soo aroortay sidoo kale inuu laba ragcadood uu tujiyo ayaa iyaduna mustaxab ah wayamliku ninkii wuxuu xaqu leeyahay alistimtaaca biha gabadhiisii inuu ku istimtaaco min gayri idraarin isaga oo aan dhibaynin isagoon kadeedeyn oo aan dhibaataynayn waxay ku dhibaatoota aan samayneyn inuu ku istimtaaco jimaac iyo kayrkiiba ayuu xaq u leeyahay wacaashiruuhuna bilmacruufi ayaa ilaahay subxaana wa tacaala markaa dee mucaasharadii markaa macruufka ahayd ee dadka markaa ahlulistiqaamada ihi ay markaa kula caashi mucaasharoon jireen dumarkii inuu kula mucaasharoodo xaq buu ugu leeyahay inay diidaana oo yani waxyaalaha qaarkood ay diido aan macruufkii ka baxsanayn xaq uma yeelanayso laakiin wax macruufkii ka baxsan oo waxyaala markaas waxa weeyaan dee aan markaa laga yaabo in dadka qaarkood ay markaa aanay saaiq agtooda ama wax markaa munaasiba aan agtooda ka ahayn maarata dad dad badan agtooda taasoo kale inuu markaa de ku qasbo xaq uma yeelanayo wixii ay ku dhibaatoonayso ama curfigii ka baxsan xaq uguma yeelanayo laakiin wixii macruufa ayuunbu markaa xaq ugu leeyahay walahu waxaa banaa banaan yusaafira biha inuu la safro in shaa haduu doono meeshuu doona la tago meeshuu doono inuu geysto xaq buu mana diidi karto haddii jidku aamin yahay meeshuna ay aamin tahay oo aan markaa la cabsanaynin oo khawf haddii aanu jirin cabsi haddaanay jirin ma diidi karto anigu halkaana dadkaygi joogaayo kama tegayo xaq uma laha ninkaa guursaday halkuu tegayo inay tagto weeyaan walahu waxaa u banaan an yandura inuu eego ilaa jamiici badina jirkeeda oo dhan huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna baa ilaah yidhi waa isleedihiin wey waqiila qiil baa yihi laa yanduru ila lfarji me xubinkeeda eegi maayo oo xadiis baabay sheegay anadara ila lfarji yurisu atamsa ay alcama cindho la-aan baa laga qaadaa iyay markaa xadiis lagu so lakin xadiis asaxay ma aha oo dee ducafadaaba lagu soo wariyey marka xadiis asaxay ma aha e waa iska banaan tahay iyadana sida muctamadku u wuxuu yihi walaa yajuuzu ma banaano waطuhaa gabadhii in markaa la jimaaco fi xaali اlxaydi waktiga markaa dhiiggii caadada ay leedahay sidii ilahay wa qur-aanka ku sheegay walaa fi duburi xaggii dambe in looga tago oo meeshii saxradu ka soo baxaysay wax laga dayo iyaduna xaaraan weeyo mid banaan ma aha nabiga alayhi الsalaatu wasalaam imaam shaafici waxay ka wariyeen inuu yihi in allaha laa yastaxyii min alxaqi ilaahay xaqa kama xishoodo laa tأtu النisaءa fي adbaarihina dumarka xagga dambe yaan looga tegin ilahay xaqa kama xishoode yani waxbaa idin sheegaya sidaa ha samaynina markaa iyaduna banaan ma aha dhibaato iyo cuduro iyo caafimaad darana waa keentaa wuxuu ihi wain kaana markaa laakiin intaasoo markaa de ka xaaraana waxaa ka xaaraani waa waktigii dhiigga iyo duburkii wixii kale markaa xaaraan ma noqonayaan laakin haddana de ninkii wuxuu aqu leeya wii macruuf wixii aan macruuf ahayn xaq uma laha haddii laysla garto laakiin basi ma yeelanayo wuxuu yihi wain kaanat amatan haddii ay addoon tahay falahu ninkii waxaa u banaan an yaczila canhaa inuu biyihii dibadda kaga daadiyo walawlaa sida fiicani anlaa yaczila waa inaanu casligaa samaynin maxaa yeelay waa ka carar oo ubadkii baa laga cararaya deetana markaa dhaqankii gaalada ee caruurta markaa waxa weeyaan halkey wax ka cuniya halkey maaragtay iyo arsaaqayadii iyaa aada u ekaanaysaa markaa si aan intaasi udhicin sida fiican waa inaan casli la samaynin nabiguna alayhi الsalaatu wasalaam alwa'd اlkhafiyu inuu yihi baaba dee soo aroortay oo waa xabaal nololin qarsoon markaa in la iska daayo iyaa fiican laakiin wuu banaan yahayo dee jaabir waa ki ilaa sidii saxiixa kusugnayd kuna naczilu wاlqur'aanu yanzil falow kaana shayan yunhaa lanahaana canhu lqur'aan nabiga alayhi salatu slam oo la waxyoonayo ayaanu casliga samayn jirnay haddii laleeyahay nebigu idinmuu ogeyn de ilaahay baa na ogaayo qur-aankaa soo degi lahaa oo noo diidi lahaa wain kaanat xuratan gabadhu hadday xor tahay lam yajuz buu yihi sheekhu ma banaana ilaa biidnihaa iyadoo fasaxda mooyaane iyadoo ogolaata mooyaane in laga casliyo ma banaanaanaysa maxaa yeelay dee iyada lafteedu ubad raadinta xaq bay ku leedahay wa qiila qiil baa yidhi yajuusu min gayri idniha iyadoon fasixin in markaa biyihii banaanka ku shubo oo ku daadiyo xaq buu uleeya waa iska banaan tahay qiilkaasaana muctamada maxaa yeelay dee waxa weeye casligaa saxaabadu ay samaynayeen inay markaa u fasax qaateen oo markaa dumarkooda ay markaa waxa weyaan ka talageliyeen lama sheegin kunaa naczilu unbu yihi wlqur'aanu yanzil markaa de waa iska banaan yahay sidii markaa addoontiiba ugu banaana ayuu xoradiina u banaan yahay iyada lafteeda laakin de waa wixii laga fiicnaa wey waana karaahiyo makruh weeyaan casligu waa makruh walow ninkii waxaa u bannaan an yujbirahaa inuu dabcan waxaa markaa dee la mid noqonaya oo de isaguna karaahiyadii la wadaagaya waxyaalahan hadda imika markaa waa ay soo sameeyeen in la xidho ay ugu tala galeen waxyaalahaasina halkanun bay gelayaan waayo waxaa loo sameynaya waa caruurka carab marka haddii aanay baahi culus oo keensanaysa gabadhii oo de maalan xanuunsanaysa oo uurkii uu dhibayo haddii taasi jirto dee waa xaalad iyo duruuf baa keentay laakiin haddii ay arrin dhaqaale arrintu tahay de waxaa loo ekaanaya qolyihii noocaas ahaa loo ekaanaya arrin marka karaahiya iyay noqonaysa walahu waxaa u bannaan an yujbirahaa gabadhii inuu ku qasbo calaa maa yaqifu alayhi listibtaacu calaa maa yaqifu alayhi listibtaac ama calaa maa yaqifu alistibtaacu calayhi wixii istibtaacu ku xidhnaa yani inuu gabadhii la macaamilo wixii uu kaga xidhnaa ee ilaa ay samayse aanu ku istimtaaci karin inuu ku kalifuu yidhahdo sidaa samee si istimtaaci u suuro galo xaq buu uleeyay kalgusli min alxaydi sida dhiggii caada inay ka maydhato wa tarki sukri khamrigii inay markaa joojiso iska dayso wixii aanu la mucaamili karin oo aanu ku istimtaaci karin l'aanti xaq buu uleeyahay inuu markaa uu ku kalifo oo masalan markii dhigi caadada uu ka dhamaado dee ma jimaaci karo ilaa iyo ay ka maydhato liqawlihi tacaala faidaa taaharna markay isdaahiriyaan ta ay maydhaan way noqonaysa faatuuhuna min xayu amarakum allah haddaba xaqiisii baa ku xidhan maydhashadii marka xaq buu uleeyahay inuu maydho idhaaho iyadoon salaadba la joogin sidoo kale hadday yahuudiyad ahayd oo khamriga iska cabbaysay wuxuu xaq u leeyahay khamrigiioo dee u yaalla inuu u diiday inay cabto iyadaa iskale oo de ka daadin maayo lima waxeedii isaga halka hore yahuudiyad guursadeen tallaagadu ugu jiraya laakiin inay cabtay inuu diido ayuu xaq u leeyahay waktiyada markaa de uu maqan yahay ama aanu de iska cabaysa iska wadanaysa yahuudiyaddii maaha nasraaniyaddi mala yahud khamriga ma cabtee kuwan kiristaankaa khansiirka iyo khamrigaba iska wata waaya markaa de halkanna waa nijaasoobeysaayo de qof nijaasaysay de waxa weeye taladuq binajaas ninkii ka baqanaya wa amaa maa yakmulu bihi wixiise buu yidhi uu ku dhammaystirmayey alistimtaacu istimtaaci markaa halkan tarki sukridan cafwan xagga nijaasada maaha waxaynu ka eegeynaa dee qofkii markii ay sekraanto way dawaqaysaa markaa de waxaba laga yaabaa inay ka carartaba oo markaa uga taagi waayo markaa waa xaggaasoo wixii baan suuragal ahayn baan istimtaaci baan suuroobi xaggaas wey ama dee nijaasadii uma diideysa nijaasadii markaa eh, jimaaci diidi mayso wa amaa maa yakmulu bihi wixii uu ku kaamil noqonayay miya alistimtaacu ku istimtaaci gabadha lagu istimtaacayay wixii dhammaystirka u ahaa laakiin la-aantii uu suuragal ahaa kalgusli min aljanaaba sida janaabo ka maydhato oo kale waijtinaabi najaasa najaasa inay ka dheeraato oo kale wa isaalat lwasakh awsaa wasak iyo maarata waxyaalaha qaarkood inay iska zuuliso oo kale iyo inay cadayato oo kale iyo walistixdaad inay markaa timihii hoose iska xiirto oo kale waxyaalaha ma ku qasbi karaa fa fiihi qawlaan laba qawl baa ku sugan qawl wuxuu leey kuma qasbi karayo oo maxaa dhacay dee isagu istibtac buu xaq u lahaa istibtacina waa suuragal haye laakiin wuu ka kala dhinmayaa ama maaragtay dee taas waxba kol haddii istibtaaci uu suuragal yahay xaq uguma laha inuu markaa ku qasbo soo cadayo inuu yidhaahdo oo cadaygii uu ku qasbo xaq uma yeelanayo ayuu leeyahay qowlku laakiin muctamedku wuxuu leeyahy me xaq buu uleeyahay waayo de waxyaalahaasi wacaashiruhuna bilmacruufti inay soo gelayaan wacaashiruhuna bilmacruuf sidii markaa macruufka ahayd kula dhaqma oo de waxa weeyaan waxyaalihii markaa la dhibsanayey inuu markaa iska daa yihahdo iska hagaaji uu yidhaahdo macruufkii kama baxsane macruufkii bay ka mid tahay markaa xaq buu u yeelanaya baabu maa yaxrumu min anikaax wuxuu halkan musanifku raximah llahu tacaala ka gelayaa dumarkii guurkoodu u xaaraanta ahaa ee aan la guursan karaynin iyuu halkan markaa baabkan u caqiday dumarka aan la guursan karayn waxaa loo qaybiyaa kuwo in la guursadaa weligoodba aanay bannaanayn iyo kuwo muddo un aanay banaaneyn haddii markaa maaragtay wa waxbaa diidaya waxaas hadduu meesha ka baxo ay banaan tahay in la guursado markaa waxaa la muxaramaat ila al abad iyo muxaramaat ilaa amad ila al alabad waa weligood iyo ilaa amad waa ilaa wakti iyaan la ogolay haddaba muxaramaadka abadiga ah ee ba aan aanay banaaneyn bal dib buu ka keeni doonaaye imika wuxuu inoo yar tilmaamayaa kuwo sifaat loo xarimay guurkooda rag iyo dumarba rag iyo dumarba kuwo aan guursan karin oo sifaad ay diideen guurkooda iyuu ku bilaabo wuxuu yihi walaa yasixu ma asaxo nikaaxulmuxrimi qof muxrima guurkii ma asaxo waa rag iyo dumarba walaa ni walmurtadi kii murtadka ahaana guurkiisu ma ansaxo marka muxrimkii dee nabigaa yii laa yankixu lmuxrim muxrimku waxa ma guursado walaa yunkaxu walaa yakhtubna waa soo arooriri lamana guursado khaaibna ma noqdo oo yani khidbadiina ma gelayo arrimo guur dumarka lama hadlayso murtadkiina dee waa gaal gaalna lama guursado waxna looma guuriyo xataa murtadkale ma guursanayo oo dee culqatulislaam baa baaqi ku ah qofkan qof laleeya islam hadii kale waa lagu dilaya markaa murtadka guurkiisoo ma asaxba sidiisaba wlkunha almushkil iyo khunhihii mushkilka ahaa qofkii labeebka ahaa ee aan la garanayn waxlala wuxuu yahay bilowgii sheeku markuu ina lahaa man jaaza nikaaxuhu min arijaali saddexdan ku saaray muxrimka iyo murtadka iyo alkhuns almushkil labeebkaasi wa huwa kan khunsaha i ama labeebku aladii waa qofkii lahu farju rajuli wa farju lmar'a xubinkii ragga iyo xubinkii dumarkaba le wa yabuulu minhumaa labadaba kaadii ka soo baxayso dufcatan waaxidatan isku mar ay ka soo baxayso isku marna ay ka dhamaanayso wa yamiilu ila arijaali waanisaai maylan waaxidan u janjeero xaggii rag iyo xaggii dumarka si isku mid a ah ugu janjeero oo haddaad tiraad raggii muxuu ka shabahaa isla intaa in leego haddana dumarkii ayubaad arkaysa wax alla waxaad ku kala saarto aan la arkaynin waxaa kale oo markaa taha malaha kaba sii badan ma lahu huqbatu makaana alqubul yabulu minha god un baa jira ama xubin aan kii raggana u ekayn kii dumarkana u ekayn ayuunbaa meeshii jira wuxuu yahay qofkan markaa lama garanayo sidii raggana maa sidii dumarkana maaha oo markaa ceeb xaggii abuurka ah iyaa markaa qofkaasi ku sugan marka ilaa inta uu kala caddaanayo oo dhinac uu isugu biyo shubanayo dee guurkama ansaxo lamana guursado loomana guuriyo waayo de isagana waxaabaan la garanaynba miyaa la guursadaa mise waa loo guuriya aan la garanaynba de markaa ma zawj buu noqonaya mise zawjuu noqonaya iyaabaan la garanaynba marka waa haddii la guuriy halis baaba la gelaya waxa laga isagoo nin aha in loo in loo dhiso de markaa hawlihii maraykanka iyaynu markaa gelaynaa iyo muxuu ahaaye sheekadii markaa ay nimankaasi keeneen wayaxrumu cala rajuli ninkii waxaa ka xaaraana imika markaa waxuu inoo gelayaa waxyaalihii dumarku aan loo guursa dumarkii aan la guursan karin wuxuu welibaa inoo bilaabi doonaa oo ka horeyn qeybtii abadiga ahayd walow uu sheekhu aanu abadiga iswada raacin doonin oo xagga dambena qaar ka keeni doono laakiin horta intii abadiga ahayd iyo imika inoo horreysay iy qoladan soo horreysay waa muxaramaat ila alabad weligood dumar xaaraana wey marka waxay u qaybsamayaan muxaramaad ilalabadku waxay uqaybsamayaan muxaramaad binasab kuwo qaraabanimo xaaraan ku noqday iyo muxaramaad biradaac nuugmo naas la wada nuugay kuwo markaa ku noqday xaaraan ku noqday iyo muxaramaat bilmusaahara kuwo xaaraan ku noqday xidid xididnimo kuwo xaaraan ku noqday iyo iyaguna jira waxaa kaloo iyaduna meesha imanaysa muxaramaat bisifa markaa sifo gaara laakiin ma badna kuwaasi xagga dambe aynu ku arki doono wuxuu yihi wayaxrumu cala rajuli ninkii waxaa ka xaaraana nikaaxul ummi hooyada guurkeedi iyo waljadaati ayeeyooyinkii xurimat calaykum umahaatukum hooyooyinkiin waa xaaraan baa aayadda qur ay tiri marka hooyooyinkiin maxaa loola jeedaa waa qof kasta oo dumara oo asal ku ah ama adiga ku dhashay ama ciddii ku dhashay dhashay ama ciddaa kale sii dhashay saas weeyaan marka hooye iyo ayeeyada la sheegaya ma ayeeyadii markaa inagu aynu waxyaala badan de ayeeya ku tirinaa jira oo laakiin ayeeye ahayd waa hooyada iyo hooyadeed iyo hooyadeed iyo hooyadeed iyo hooyadeed waaas waa hooyooyinkaa wey ama aabbaha hooyadii iyo hooyadeed iyo hooyadeed waa kaas awowga hooyadii iyo hooyadeed iyo hooyadeed waa saas awoaagii kale hooyadeed hooyadii iyo hooyadeed iyo hooyadeed iyo hooyadeed saasaad u wadaysa awowgaa hooyo hooyadiina waa saas oo kale soo arki maysid saasay markaa u durkaysa markaa darajada koowaad waxaad leedahay laba ayeeyaad leedahay soo maaha darajada labaad afar bay noqonayaan darajada saddexaad sideed bay noqonayaan sideed ayeey oo imika masalan kolkaad imika adigu aad tahay ayeeyooyinka ugu sokeey waa laba ayeeye hooye iyo iyo ayeeye aabo haddaad hal darajo ku darsato waxay noqonayaan afar oo maxay markaa noqonayaan dee waxay noqonayaan hooy hooye laba ayeeyood bay leedahay oo siman de labadiiba adiga ayeeyoy bay ku yihi aabbana labada labadoodii buu leeyahy markaa maxay noqonayaan darajada labaad waa afar de ayeeye labaad afar bay noqonaysa haddaad halkaa waan sii dhaafayaa tiraahdo sideed bay noqonayaan waayo de wa afartaadii ayeeye ee hore iyo awogeyaasha meesha soo geliya leyna eeg awowga iyo ayeyda iyo iyo awowgaa iyo ayadoo labadi dhinaca awowgaa aabbo iyo awowgaa hooyo soo arki maysid iyo ayeydaa aabbo iyo hooyo ayuu mid waliba ayey leey laba ayeyood leey ilan awowgaa mise ayeyood buu leey labuu dee la simanna awowgaa aabbo iyo ayeydaa aabbo mid waliba muxuu yeelanaya laba ayeeyuu yeelanaya halkaa afar baa ku jira soo ma xaggii kale hooyadaana awowgaa hooyo iyo ayeydaa hooyo iyaguna maxay noqonayaan iyaguna dee mid waliba laba ayeeyuu leey afar ba afar iyo afar markaa sideed bay noqonayaan haddaad hal darajo usii kacis tiraahdo sideed iyo iyo toban bay noqonaysa mid kale haddaad kusii dartana labiyo soddon bay noqonayaan saasaad ula soconaysa way laba jibaarmayaan mar walba way laba jibaarmayaan marka waxaasoo dhan waa ayayooyinka laakiin kuwa kuwa la dhashay ayayooyinka maaha ayaydaa walaasheed ayaydaa maaha maxay ku noqonaysaa way noo soo socotaa waxay noqonaysa wa yaxrumu cala rajuli ninkii waxaa ka hooyada guurkeedii waljadaati ayayooyinkii in caloona qorisa daar alminhaaj laakiin xag dambe kusoo socota walbanaati hablihiisii qofku inuu guursado xaaraana wa banaatil awlaadi iyo ubadkiisu wixii ay dhaleen rag iyo dumarba hablihii ay ubadkiisu dhaleen iyo iyaguna ka xaaraano iyaduna halkay soo gelayaan wa banaatukum xurimat alaykum ummahaatukum wa banaatukum bay soo gelayaan wa in safaluu ku yidhi haba hooseeyaan marka doona hawsi durkaan faracaagii hadday inantu tahay ma guursan karti maxram bay kuu tahay walakhawaatu walaalihii waaye walaashu waa ayo walaashaa waa ayo hiy alatii tajtamicu bika fii aslika alqariib baa la yidhaha waa gabadha kulmaysa kula wadaagta asalkaagii dho asalkaagi dho waayo waa hooyiya aabo marka inan kasta oo kula wadaagta hooye iyo aabbo ayun baa walaal ku noqonaysa tu kale walaal ku noqonaysa ma wa banaatu lakhawaat gabdhaha aad walaalaha tihiin wixii ay dhalaan ka farcamo wey haba si fogaadaan wa banaatu awlaadi alakhawaat waa kule wa banaatu awlaadi alakhawaat ubadkii walaashaa dhashay wixii ay sii hablaha ay sii dhalaan wain safl wain safaluu awlaaddu awlaaddu haba fogaadaan wa banaatu likhwati inamadii aad walaalaha ahaydeen wixii ay dhalaan ee ka farcamo wey wa banaatu awlaadi اlikhwati walaalahaagaas inamada ah ubadkoodu wixii ay sii dhalaan gabdhaha ay sii dhalaan wain safaluu awlaad likhwadu ikhwada awlaadoodu haba sii fogaadaanigu wاlcamaatu edooyinkii wاlkhaalaatu iyo habaryarihii wain calowna waaya alkhaalaat walcamaat ama alcamaat walkhaalaat waa in calowna wey haba sareeyaan habaryartaada sare waa ti iyo iddadaada sare waa inaad fahamtaa horta maxaa iddaa ah, iyo maxaa habaryara kolle kutubteenni horena waan kusoo sheeg sheegnaa malaynaya maxaa idda noqonaysa in ohan jirnay kullu unthaa ha hiya uktun kullu unthaa hiya uktu lidakarin lahu calayka wilaada ama kulu ukti kulu ukti dakarin waladaka biwaasitatin aw bigayriha bu lakin waxaad ka ohan kartaa kulu unhaa hiya uktun lidakarin lahu calayka wilaada lab aad ka soo jeeddo walaashii qof adiga awow ah ku ah awow saxa ku ah walaashi ama aabba ku adde qof adiga asal ku ah lab adiga asal ku ah oo ama aabbahaaya ama awowgaaya walaashi marka aabbaha walaashi waa iddada awowgaa walaashina waa iddada awowgaa hooye walaashina ya ad ka istaagteen kaa isaga xaggii hooyuu ka soo jeedaay waa isleeda aggii idda iyo yaa isma gelayaan waa iddada marka eh, qof waliba aabbahaa iddadii adigana edduun bay kuu tahay awowgaa iddadii waa iddada hooyadaa edadeed waa edadaa u saasaad ula soconaysa habaryarooyinkina waa saas marka khaaladii maxay noqonaysaa waa kullu unhaa hiya uktun liunhaa lahaa calayka wilaada qof dumarahoo aad ka soo jeedood faraceedii tahay gabarh kasta oo la walaali habaryar bay kuu tahay laakiin way kala derajo sareeyaan oo hooyo walaasheed baa ugu soo horeysa haddana ayeeyo walaasheed baa ayaa ku xigaysa iyado ama agga hooya ha noqoto ama xaggii aabba ha noqoto marka hooye habaryarti maay aabba habaryarti aabbo habaryarti maxay ku tahay adiga habaryar bay ku tahay saas weeyaan inagu ayaynu iska dhahan halkaa wuxuu kaga baxay muxaramaadkii ilalabad ahaa ee xagga nasabka oo nasabka laftiisii wuuu k wuxuu leeyahay muxaramaat ilaalabad iyo Eh, ma isagu de khalaas maxarumaad ila amad unbuu yeelanaya eh, oo isagu ma maxarumaad ilaa amad isagu ma yeelanayo nasabkii isagu ma yeelanayo laakiin musaaharadii iyaa laba kala qaybsamayso musaaharadii buu inoo gelaya musaaharadii waxay uqaybsamaysaa ama xididnimadii dumar markaa xaaraan kaaga noqonaya si abadiya iyo kuwa si muaqata xaaraan kaaga noqonaya wuxuu yihi wayaxrumu calayhi ninkii waxaa ka xaaraana umulmarcati xaaskiisa hooyadeed waa sodohdii wa jadaatuhaa iyo ayayooyinkood dee sodohon bay u unoqonayaan iyaguna waa ayayadii rasmiga ahayd wey wa bintuhaa iyo xaaskiisa inanteed ay cid kale u dhashay wa banaatu awlaadihaa iyo xaaskiisu caruurta ay dhashay wixii ay sii dhalaan qur-aankaa sheegay saddexdaba xurimat ama de waaba laba une isku noqonayaan jadaadkuna hooyadii bay noqonayaan banaatulaawlaadku bintadu noqon labaduba quraan kaashe oo wa ummahaatu nisaa'ikum wa ummahaatu nisaa'ikum iyo warabaa'ibukum markaa saas weeyaan wuxuu yidhi haddaba fain baanat ilummu hooyadii hadday meesha ka baxda minhu ninkii ay markaa baa-ina ka noqoto qabla dukuul isagoon laba aqalgelin iyay markaa nikaaxii ama la fasakay ama uu furaybade qabla dukhuuli biha intaanu hooyadii la aqal gelin haddii ay markaa kala tagaan xalalna lahu hablihii ay dhashay iyo kuway dhashay kuway sii dhaleenba xalaal bay unoqonaya maata taa way fiicanta aad bay ufiicanta laakin waxaan umalaynaya wa dabcadee ku sharxaba nukadkiiba ah. aad bay u fiican tahay fain maata taasi waayo waa masale muhiimo de in lagu baraarugayta hadday kaaba dhimato maad furinba way kaa dhimatay inanteedii baa joogta iyadana lamaad aqal gelin waad guursan kartaa leanna qur-aanka wa rabaa'ibukum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakaltum bihina shardigaasaa ku xidhan in lala aqal galay fain baanat ilummu hooyadii haday markaa baa-ina noqoto aw maatat iska dhe ama ay dhimatayba qabla dukuul weeyaan labada jeerba iyadoon lala aqalgelin biha iyadii xalaalna lahu xalaal bay u noqonayaan wain dakala biha hadduu laakiin hooyadii la aqal galay xarumna cala ta'biid si abadiya iyay xaaraan u noqonayaan hablaheediiy wixii kasii farcamayba wa yaxrumu calayhi ninkii waxaa ka ummu man waiahaa bimilkin gabadhii uu ugu tegey lahaansho milkilyamiin hooyadeed xaaraan bay ka tahay aw shubhatin ama uu shubha ugu tegey iyo wa ummahaatuhaa hooyadaa hooyooyinkeed waa ayideedi ayayooyinkeedi wa bintu man waiahaa bimilkin gabadhaa uu milkiga ugu tegey inanteediina waa ka xaaraan aw shubhatin ama uu shubhada ugu tegey iyo wa nacam wabana wa bintuha nuskda qaar baa qoraya wa bintu man waطicaha bimilkin aw shubhatin wa bintuhaa ama wa banaatuha wa banaatu awlaadiha marka lakin waxba loogama baahno de wa bint bint lbintidii yani bintadaa bintadeedii tan kale halka dambay soo gelayaan wa banaatu awlaadiha bay soo gelaysa awlaaddeeda maaragtay waxa weya wixii ay dhalaan halkan wa wax kale inoo sheg mase wuxuu inoo sheegayaa gabadhii aada guursatay inaga nin hooyadeed xaaraan bay kaa noqonaysa inanteediina xaaraan bay kaa noqonaysa saas maynaa odhanin guurkii waxa la mid ah wadcigii ama maaratay galmadii ku dhacday milkul milkulyamiin addoon aad lahayd markii uu maaratay qofkii u tago ninkii hadduu utago adoon uu leeyahay gabadh uu guursaday baa laga soo qaadaya deetana hooyadeed xaaraan bay ka noqon inanteedii xaaraan bay ka noqon gabadh uu guursado la aqalgalay sidii laga yeeli jiray iyaa laga yeeli sidoo kale wau shubhihii magalmadii maarata sida shubhada ku dhacday ismootiiska ku dhacday iyaduna taasay lamid tahay oo gabadh uu guursaday oo kale iyaa laga soo qaaday oo hooyadeed iyo hablaheediiba iyaguna saasay markaa xaaraan uga noqonayaan weeyaan isla aayaddii baana loo daliishanaya wuxuu yihi waa in lamasahaa gabadhan uu guursaday haddii uu taabtay bishahwatin si dareen leh uu ku istibtaacay laakin fi ma duna alfarji aw waiaha bay qaar qoray inanki waba loogama baano fi ma duna alfarji isagoo aan xubinkii uga tegin iyuu laakiin taa taabtay laakiin qubul iyo duburtoona ugama tegin fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan inanteedii ma muxarama ila alabad bay gabadhaa noqotay mise may noqono ma dukuul baa la xisaabinayaa mise lama xisaabinayo qowl tii u taataabtay waa isku xukunoo inanteedii mar walba xaaraan bay noqon muctamadku laakin wuxuu leeyahy maya allatii dakaltum bihina aada la aqal gasheen waxaa loola jeedaa waa jimaaci wixii jimaaca ka soo haray ma keena ma keensada markaa isagu taxriimkii abadiga ahaa ka dhalan maaya inantu wayaxrumu caleyhi waxaa ninkii ka xaaraana zawjatu abiihi aabbihii xaaskiisa walaa tankixu maa nakaxa aabaaؤukum wa aswaaju aabaa'ihi iyo aabbayaashihii dumarkii ay guursadeen aabayaashi waa awiyaashi wa zawjatu bnihi inankiisu xaaskii uu guursaday wa xalaa'ilu abnaa'ikum wa aswaaju awlaadihi iyo ubadkiisa wixiisaa ka farcamaa wi dumarkii ay guursadeen xaaraan bay ka noqona xalaa'ilu abnaa'ikum bay soo gelayaan aladiina min aslaabikum ta aayadda qur ku jirtaa maaha inay meesha ka saarayso ubadka faricii fogaaday kuwooda waa la guursan karaa maaha ee aladiina min aslaabikum waxay meesha ka saaraysaa ubadkii la sheegtay ee laysugu tabaniga wixii la odhan jiray laysugu abtiriyey iyadoo aan la dhalin kaasi tuu guursada waxba xaaraan kaa noqon mayso wuxuu yihi waman dakala bihal abu aabbuhu tii ula aqalgalay bimilkin kula aqalgalay yani markaa dee u galmooday baa loogala jeedaa bimilkin lahaansho uu lahaa daraaddeed aw shubhatin ama si khalada aw dakala bihaa aabaa'uhu ama isaga aabbayaasho ay saas oo kale ay markaa ula aqalgaleen iyo waman dakala bihal ibnu tii inanku uu markaa la aqalgalay bimilkin milki uu kula aqalgalay aw shubhatin ama shubha iyo khalad aw dakala bihaa awlaadu ama ibniga awlaaddiisu ay markaa eh, saa ugula aqal galeen ayaa yaxrumu caleyhi daas horay ku xidhan tahay ah waa isla maslada aynu soo sheegaynay uuno intan iminka guur baa laguu sheegay markii hore yaxrumu aleyhi zawjatu abiyi wa aswaaju aabaayi wa zawjatu ibni wa aswaaju awlaadi waa guurkii oo kale haddii ay milkulyamiin ku dhacaan ama shubha ay ku dhacaanna xukunkii unbay qaadanayaan oo wa wacigii eh, milkulyamiin ku yimid iyo wacigii shubha ku yimid guurkii unbuu la xukun noqonayaa weeyi wain tazawaja mraata hadduu gabar guursado gabar bu guursado maarata uma waiaha abuhu aabihiibaa ugu tegay bishubhati abuhu aw ibnu aabihii ama inankiisiibaa si ku khaldamay oo dee xumaan ugamt ugamu talageline laakin si khalada iyay uga dhacay aw waia huwa umaha ama isagaaba hooyadeed ku khaldamay aw ibnataha aw bintaha ama inanteedii ayuu bishubhati si shubha ugu tegay oo uu ku khaldamay in fasakha nikaaxuha guurkii meesha ku booba u baaba u buray gabadhii uu ninkani qabay haddii aabihii ku khaldamay dee markaa waxa weeyi wadqu shubha aabihiina kaga dhacay markaa inankii xaaraan bay ka noqotay aabbahana horeba xaaraan ba ahay markaa labadii midna dib uma guursan karo weeyaan ila wa inagi wadqu shubhihii maxaa lalaga dhigayaa guur oo kalaa laga dhigaya soo garan maysid markaa saasay iyaduna noqonaysa nikaaxii waa waa fasakmaya wa wuxuu markaa imika inoo gelayaa musaaharadii oo laakiin taxriim aan abadi ahayne muaqat ah muddaysan wa yaxrumu caleyh ka xaaraana an yajmaca inuu isu keeno bayna almar'ati qofkii dumar ahayd xaaskiis iyo waa iyo walaasheed waa ukhtiha wa bayna almar'ati gabadhii iyo wa camatiha edadeed wa bayna saddexdaasina lama jamcin karo wa an tajmacuu bayna luqtayni ilaa ma qad salaf iyo xadiidkii maarata aayaddii qur-aanka ayd ahayd labadan kalena xadiidkaa sheegay laa tunkaxu lmaratu calaa camatiha wala alcamatu calaa binti akhiiha wala almar'atu calaa khaalatiha wala alkhaalatu calaa binti ukhtihaa nacam wuxuu yihi wamaa xaruma wixii xaaraan ku noqday min daalika dumarkaa aynu soo sheegnay binasabi nasabka wixii xaaraan ku ahaa xaruma biradaaci radaacina xaaraan ku noqonaya iyo nuugmadii oo gabadh markii ay ilmihii nuujiso iyadii hooyay noqonaysa waa hooyadii oo xaaraan bay ka noqonaysa hablaheediina walaalihii bay noqonayaan oo xaaraan bay ka noqonayaan hooyooyinkeedna ayeeyooyinkii bay noqonayaanoo xaaraan bay ka noqonayaan walaalaheedna habaryarihii bay noqonayaanoo xaaraan bay ka noqonayaan hadduu gabadh ahaa ilmahan la nuujiyey gabadhaa nuujisay ninkeedu aabbuu u noqonayaayoo xaaraan buu ka noqonaya soo garan maysi walaalihiina edooyin bay noqonayaanoo xaaraan bay noqonayaan saas weeyaan waman xaruma nikaaxuhaa miman dakarnaahu dumarkaa aynu ka soo sheekaynay tii guurkeedu uu xaaraan noqdo xaruma waطuhaa bimilki اlyamiin haddii iyadoo addoon aada soo iibsatana inaad ku istimtaacdaa xaaraan bay kaa noqon toddobadii aynu soo sheegnay nasabka xaaraanta ku ahaa dee hooyada baabay xoroobeysaaba iyo ayeyoyinka walaasha ama inantaadii iyaduna way xoroobaysa iyo wixii farcaaga ay dhaleenba walaasha iyo habaryarta iyo edada iyo kuwii aad adeerka u ahayd iyo kuwii aad abtiga u ahayd waa toddobadaa soo ma marka iyaguna de sidooduba aaraan iyagoo addooma haddaad soo iibsatay sidii unbay xaaraan kaaga ahaanayaan marka ama radaac isugu yimaada ama nasab isugu yimaada sidoo kale gabadhii aad qabtay hooyadeedoo addoona haddaad soo iibsato xaaraan unbay kaa noqonaysa xataa hadday inanteedii furtay ama ay meesha ka baxday dhimatayba xaaraan bay kaa noqonaysa waa saas waman xaruma nikaaxuha tii guurkeedu xaaraan ahaa oo miman dakarnaahu ciddaa aynu soo sheegnay oo dhana xaruma waطuhaa bimilki lyamiini milkulyamiin in lagu banaystaana iyaduna ma banaana wuxuu yihi wain waia amatan hadduu addoon ugu tago bimilki lyamiin lahaansho uu leeyahay daraaddii oo addoontiisii ay tahay uma tazawaja ukhtaha kadibna uu guursado ah maalan xor ah inan buu addoon ahaan u haystaa waa addoontiisii kuwii yahuuddu xalay qabteen oo kale dara a de maarata haddii si qaniim ahaan hadday uqaybiyaan iska addoommay noqonayaan ya falistiiniyiintu yahuudda waana waa yahuuddii la qabtay an ujeeda ha yahuuddii la qabtay yahuudiyaadkii la qabtay baa sheegay ilahay soo kordhiyey haddii la qaybiyo dee waxa weeye waa milkulyamiin marka markii ay milkulyamiinka noqdaan haddii uu haddana tii uu markaa iska xalaashanayay ee uu de iska watay hadduu walaasheed soo guursado wa an tajmacuu bayna luktayni baa haysanaysa dabeetana maxaa laleeyahay amba uu habaryarteed soo uma tazawaja uktaa walaasheed bu soo guursaday aw camataha ama edadeed aw khaalataha ama habaryarteed waa kuwii aan laysu geyn jirin xallat ilmankuuxa taa uu guursaday unbaa xalaal u noqon wa xarumat ilmamluuka tan addoonta u ihi iyadu xaaraan bay ka noqonoo u dhawaan maayo waa addoontiisii laakiin u dhawaan maayo oo waxaa leeyahay guurka ayaa halkan ka xoog badan lahaanshihii ilan guurka wixii loogu talagalay waa istimtaaca laakiin lahaanshuhu de isagoo axkaam kaloo badan ayaa isaga hoos imanaysaye istimtaacii wuxuu ku gaar noqonayaa tii uu soo guursaday keliya saas weeya yaxrumu cala muslimi nikaxu lmajuusiya halkan wuxuu ka gelayaa kuwii xaaraanta ku ahaa xagga diinta halkaasaynu ku joojin wasala allahu waslama ala nabiyina maxamed